isku booriyo cala asuxuur in la suxuurta boorin laisku boreeyuu baabkan u baab yahay suxuurta waa cunnada la cuna salaadda fajar ka hore intayna salaadda dilaacin oo xilligaas fajarka aan la gaarin cunnada loo cuna in lagu sooma darteed ayaa waxaa weeyaan suxuur la yidhahaa bedelka quracdii ayay gelaysaa marka iyada ayaa qurac u dhigmi qadana u dhigmi cashadayna dee afurkii ayaaba noqona insha allahu tabaaraka wa tacaala marka suxuurta waa taas weeyaan xadiidka laba kun dadna waxay dhahan hiraab hiraab iyo saxuur halkan qolyaha muslimiinta sawaaxiliga waxay dhahaan daaku saasay dhahaan waaya xadiidka laba kun boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiis xasanun saxiix weeyaan qaala alimam nasa alay tl abarna moxamed ibn shaar wabundar wa iqatu xaafid qaala xadaanaa cabdiraxmaan ibn اlmahdi waa imaamkii qaala xadaanaa abu bakr ibnu cayaash alasadi alkuufi wa iqaة caabid can caasim caasim ibn abi nujuud ibn abi najuud waxaa weeyaan alasadi mowlaahum wa saduuqu lahu awhaam laakinahu xujaة fi اlqirاءة wa xadiiثu fi saxiixayn maqruun ninkaas caasim ibn najuud raximah اllah waa imaam fi اlqirاءة qira'aadka imaam ayuu ku yahay imaam caasim waa taqaanaan laakiin dhanka axaadiista waxaa weeyaan waa saduuq wuxuu leeyahay ismootiinna ayuu leeyahay soo qodob ma aha tan labaadna haddii bukhaari iyo muslim inay wax soo saaraan ay noqoto labadaba keligiis wax kama wariyaan isagay way waxbay ka wariyaan laakiin nin baa lagu kabi nin baa lagu xoojiya maqruun isaga qof kale lagu kabay ayay usoo saaraan caasim ibn najuud marka waaya raximah اllah can zir ibn xumaysh alasadi waahiqaة jaliil mkhadram can cabdilaah ibni mascuud radia allahu tacala canhu arda qala wuxu yhi abdillah bn mscuud alhudali qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slm tasaxaruu war suxuurta fa ina fi suxuuri fi saxuuri saxuurta ay ku sugnaatay barakatan baraka ayaa ku sugnaatay weeyaan nabigeenna calayhi salatu salaam amar wuxuu ku bixinaya in la suxuurta wuxuu leeyahy suxuurta waxaa ku sugan baraka ayaa ku sugan ayanu nabigu leh sala allahu calayhi waali wasalam laazima qofka inuu cunno caloosha ka buuxiyo waxaa suuragala ah in koob biyo u cabo ku suxurto waxaa suuragala ah koob caana ah inuu ku suxurto waxaa suuragala inuu dhow xabo timira ku suxurto wahaakada marka suxuurta cunitaankeeda ayaa nabigan wuxuu ku sheegay sala allahu calayhi waali wasalam baraka dadka qaar waxay samaynayaan cashaday cashaynayaan kadibna weligood uma soo kacan suxuur marka aadaanka dambe la adimo inta dukadaan taraawiixda ama tahajudkii cunno iska dharajiyaan kadibna khalaas oy dhacayaan waxay leeyiin weligey baan suxuur uma soo kicin <laughs> kaajo imaaba qabata qadiyadda gaaji iyo baahi iyo baahilaaan ma ahane waa itibaac اsunna oo amarka nabigen oo la qaad sal allahu calayh waali wasalam xilligaas marka inuu soo kaco suxuur suxuurta xilligeeda sookitaankeeda waxyaabaha qiimaha badan oo ku sugan waxaa ka mid ah qofka in salaada fajr ayna dhaafin inkastoo qaarkood ay laga yaabo inay xilli hore suxuurtaan kadibna ay ku noqdaan salaada fajr ay dhaafto tan koobaad waxaad damaano qaadaysaa khaasatan taakhiirka oo noo imaan doona markaad dib u dhigta in salaada fajr tan labaadna salaada fajar iyo suxuurta intu dhexayso cibaadaad baad la imaanaysaa qur-aan akhrisanaysaa allaad baryaysa subxana wa tacaala allaad xusaysaa istikfaar ayaad la imaanaysaa duruus cilmi oo khayr ayaad baranaysaa xilligaas marka waa xilli barako badan ay taalla fa fi suxuuri baraka barako ka weyn miyaa taqaan ikhwani ikiraam in rabbuna tabaaraka wa tacaala xilliga iyada aho la suxuurani ka yaro hore uu soo degiy ilaa samaai dunya nuzuulan yaliilu yaliiqu bijalaalhi wacadamatihi wa sulطaanihi wa kibriyaa'ihi jala fii oo alla u qalmo inuu soo degi ila samaai dunya kadibna uu rabbigeen bandhigi dembi dhaaf rabto u bandhigi ciddii su-aal inay wax weydiisto alla rabto loo bandhigi yaa wax weydiisani oo la siiyaa yaa ducaysani oo laga ajiibaa yaa dembi oo alla weydiisani oo la siiyaa xilligaasay ku beeganta marka suxuurta marka baraka ka weyn miyaa taqaananta xilligaasaa marka qofka bismi illaahi l bismi lah marka inu cunada afgelina laftigeeda waa ilaahay xuskiisa sooma xilliga waxay ku aadaysaa marka barakada ay ku aadi marka cunitaankeeda baraka ku sugan nabigeenana baraka ayuu ku sheegay sal la slm marka suxuurta baraka ayaa ku sugan siduu nabigeena alay sl slm waqafahu cubaydalah cubaydullah ibnu saciid ninka la yihahdo xadiidka wuxuu yihi waa mowquuf calaa cabdilaahi ibn mascuud laakiin hadalka isaga ah cabdillahi ibn mascuud haddii xataa uu yidhaahdo baraka ee ku sugan waxaa marka baraka kusugan kuma sugan leeyahay waa in loo helo nas loo helo wa saacadda qiyaama calaamaadkeeda marka la sheega oo kale saxaabiga hadduu sheega hada mima laa yuqaalu bira'yi waxyaabaha xukmu rafciga lah ay ka mid noqon kartaa middaan dambe khaasatan wallahu aclam haddii xataa mawquuf uu noqdo xadiid lakin xadidkaas lahaan waa marfuuc xadiidka laba kun boqol iyo shan iyo afartanaad xadiidka marka xadiidka hore waa marfuuc laakiin cubaydullahi ibn saciid oo soo socda ayaa xadiidka ka dhigay mawquuf oo soo socda xadiidka laba kun boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiis xadiid mursal wa xadiid oo mawquuf wa cafwan mawquuf mawquuf weeyaan qaala imam ن abarna cubaydالlah بn سacيid الsرqsi wa ثiqaة habt qaala xadaثna cabdالرaحmaan bn mahdi cabdiرaحman mahdi wey waa imaamkii can abi bakr بn cayaaش can caaصim بn abi najuud can zir xubaysh can cabdilaahi ibn mascuudi radi alahu taala qa abdillah bn mascuud tasaxaruu war suxuurta suxuurta la imaada weeyaan qaala cabdulaahi qaala wuxuu yidhi cubaydullah cubaydulahi wuxuu yidhi laa adri ma ogi kayfa lafduhu lafdiga uu cabdullahi mascuud yihi siduu yahay ma ogi xadiidka laba arrimood baa ku jira tan koobaad waa mowquuf cabdulaahi ibnu mascuud qowlkiisa waa tan labaadna cubaydullahi ibnu saciid asaraqsi oo xadiidka raggii ruwaadiis ka mid ah wuxuu leey lafdiga uu cabdulaahi yidhi ma ogi lafdigii iga lunsan laakiin macna ahaan tasaxaru inuu yidhi waan ogsoona intuudaba u raaciyey lafdiga ayaa iga maqan ayuu leeyahy lakiin lafdiga kii hore ayaa noo sheegay tasaxaruu fa ina fi suxuuri barakatan sidaa weeyaan xadiidka laba kun boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadii صaxiixa qala aimam ن abarna qtay bn sacيid qala xadaثana abu cawaana alwضax bn cbdillah yshkuri wa iqa can qataada bn dacamad sadusi basri wa iqaة yursil wayudlis wcabdاlcaزiiz ibn صhayb اlbunani waqahu alimam axmed waa iqa weeyaan can anas bn malik waxaa weri khadim rasul lah sal slm qaala wuxuu yih anas bn malik qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal slm tasaxaruu war suxuurta faina fi suxuuri suxuurta ay ku sugnaatay barakata baraka sidaas ayuu nabigeenna amar ku bixi sala allahu calayh waali waslem marka in la suxuurta oon suxuurta ku dadaalno ayaa nabigeenna uuna faraya calayhi salaatu wasalaam faritaan iyo ku boorin iyo ajar sheegitaan oo barake inay meesha taallo ayuu nabigeenna cadayna sala allahu alayh waali wslam xikmaddii loo suxuurna ayuu nabigeenna caddeeyey baabka sagaaliyo tobnaad waa dikru alikhtilaaf calaa cabdilmelik ibnu ibn abi sulaymaan fii hada alxadiid xadiidkaas oo tasaxaru fa ina suxuuri baraka ayaa waxaa wariyey in la yidhi cabdilmelik ibn abi sulaymaan ayaa wariyey marka isagii ayaa marka habka loogu wariy laisku khilaafay oo qaar waxay ka dhigeen mowquuf inuu saxaabiga yidhi hadalkaas qaarna waxay yidhaahdeen waa marfuuc oo cabdilcasiiska laftarkiisa cabdilmelikka laftarkiisa ayaa laba ariiq ariiqna waxaa looga wariyey isagoo mowquufa ariiqna waxaa looga wariyey isaga oo marfuuc ilى النبي slى الlaه عlay slم mوquuf waxaa la yihahdaa maa rawaahu qowl saxaabiy ayaa la yihahdaa qowlka saxaabigu ku qowlay waxaa la yihahda mawquuf qowlka nabigu yihi maxaa la yihahdaa marfuuc qowlka taabic u yihi maxaa la yihahdaa hadalka taabicigii maxaa la yihahdaa maqtuuc axsanta idan qowlka nabigeena calayh salatu slam waxaa la yihahdaa marfuuc qowlka saxaabigana mawquuf isaga ayaa lagu joojiyey halkaas ma dhaafayo qowlka taabicigana maqtuuc munqaطici maqtuuc kala fahma munqaطicun waa baab maqtuucun waa baab sidaa weeyaan waaya xadiidka laba kun boqol iyo toddoba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna cali ibnu saciid ibnu jariir nasaa-iyun magaalada nasa la yihahdo alimaam الnasa'i u ka soo jeeday ayuu ninkaas kasoo jeeda ka soo jeeda waa saduq qaala xadaثna abu rabiic sulaymaan ibn daawuud alcataki waa iqa qaala xadaثna mansuur ibnu mansuur ibn abi اlaswad ninka la yihahda waa saduuqu rumiya bالtashayuc can cabdilmalik ibn abi sulaymaan maysar ayaa abi sulaymaanka la yihahda waa ninka haddaan ka hadlayna cabdimalik ibn abi sulaymaan oo laisku khilaafay habka loogu wariyay xadiidka mawquuf miya mise waa marfuuc magacii marka abihi waxaa la yihahdaa abi sulaymaan kunyadiisa weeyaan laakiin eh, magaciisa maysara aya la yihah wa saduuqun lahu awhaam waaya can caطaa ibn abi rabax waa iqatu habt can abi hurayrata radi allahu taala arda raawiyat اlislaam qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slam tasaxaruu war suxuurta fa fi suxuuri asaxuuri saxuurta ay ku sugnaad barakatan baraka saas ayuu nabig yiri sal slm marka xadiidkaas waa marfuuc ilaa rasuuli ilahi sala allahu calayh waalihi wasalam horeanu socona marka xadiidka laba kun boqol iyo siddeed iyo afartanaad waa xadiid saxiixun mawquufan walmarfuuc asax xadiidkan markuu dambe haddii mawquuf uu noqdo waa saxiix laakiin xadiidka marfuuco nabigeen loo kor yeeray sal slam ayaa kasii darajo sareeya oo ka saxsan weyaan xadiidka laba kun boqol iyo sideed afartanaad qala imamna sacintin abarna axmed ibn sulayman اraxaawi wa xaafid qala xadaثna yaziid ibn haarun اwasiti waxaafidu mashhuur qaala anba'ana waxaa noo warramay cabdimalik ibn abi sulayman an aطaca an abi hurayrata radia allahu taala an arda qala abu hurayra tasaxaruu qaala rasul mesh kuma jirto ma jeedaan tasaxaruu wasuxuurta faina fi الsaxuuri ay ku sugnaatay barakatan baraka rafacahu waxaa nabiga u kor yeelay salى اllahu alayh ali waslm ibn abi leyla moxamed ibn abi leyla ayaa nabigeena u kor yeelay salى اllahu alayhi wali slm xadidka laba kun boqol iyo sagaal iyo afartanaad cabdiraxmaan wuu noqon karaa ibn abi leyla waa xadiid صaxiixa qala imam abarna cmr bn cali falas wa iqaة xaafiظ qala xadaثna yaxya bn sacيid اlqaطaan wa iqaة tabt xuja qala xadaثna ibn abi leyla ibn abi leyla waa moxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi leyla marka ibn abi leylaha waa ninkan ninkan weyaan cabdiraxmaanki a taqaanen ma ahan alansaari alkuufi waa saduuqu sayi اlxifd jidda can caطaa ibn abi rabax can abi hurayrata radi allahu ta an nabina wen wu kar sl qa nabigan wuxuu yidhi tasaxaruu suxuurta faina fi saxuuri ay ku sugnaat saxuur barakatan baraka ayaa ku sugan barakada wax sahlan u subxaan allah qof ragga mubaarakiinta ma taqaanaan yaa ka mid ah oo kutubihi aan soo marnay ragga mualifiintooda ka mid ah, laba kitaab ku kutubihii aan soo marnay oo axaadiista ahaa labo kitaab ayuu ku leeyay oo qiimo badan imaamkaas ma taqaanaan alimaam الnawowi aleyh raxmat ullah alimaam الnawowi arbaciinkan uu leeyahay riyaadkan uu leeyahay ficlan wuxuu leeyahay laba iyo toban dersi aan maalinta qaadan jiray laba iyo toban dersi fabaaraka allaahu lii fii waqti aw kama qaala raximah اllah kitaab kasta uu leeyahayna waa laga daba dhici arbiciinku waad aragteen guri kasta uu yeelaa riyaad saalixiinkana ummad kasta way wadataa xataa guri kasta ma xataa kox walba way wadani muslimiinta cid walba way wadataa soo ma aragtaan marka afartan iyo wuxuu ku dhintay iyo lix sana ayuu ku dhintay maca dalika wuxuu ka tagay cilmigan ad aragteen oo fiqhi noqoya axaadiis nabigeena noqotaya sal allahu alay slam musطalax xadiis noqotaya culuum اlqur'aan iyo aadaabtiisa noqotaya y alimaam الnawowi waad la yaabaysaan xaqiiqatan ilaahay subxana wa tacala si u barakeeyey marka barakada maal yar ayaa la barakayni oo waxaa weeyaan cumri yar ayaa la barakayni waxaa la barakaynaya waxaa weeyaan awlaad ayaa la barakayni ood ilahay barakaynaya subxaana wa tacaala cilmi ayaa la barakayni camal ayaa la barakayni yacni wahaakada barakada meesha ay gasho subxaana allah qof waxaad arkaysaa adduun oo dhan gacanta ku haya awlaad oo dhan gacanta ku haya cilmi oo dhan gacanta ku haya wamaa ilaa daalika laakiin wuu qiiqayaa waa caalim laakiin wuu qiiqi agtiisa markale mar in lagu agubtaa laga baqi ya waa daaci wuu qiiqayaa waa sheekh wuu qiiqayaa waxaan kala jeedaa yani waa qof barako ay ogtiisa olin meel qiiq uu ka shidan yahi ma lagu nasan karaa cilmigiisa waa qiiqa ku jira dacwadiisa qiiqa ku jirta waxaa weeyaan maalkiisa qiiqa ku jira madaxnimadiisa qiiqa ku jirta odaynimadiisa qiiqa hakada dadka midna waxaa weeyaan waa laag dhooban yahayo qabow iyo barwaaqa waxba cilmi badan xataa ma lahan maal badan ma lahan madaxnimo badan ma haya laakiin xaaladda طumaniina iyo xasilooni barakada waa noocaas marka ilaahay marka barakada waa la weydiistaa albaraka fi الrisq albaraka fi اlmaal albaraka fi اlawlaad albaraka fi اdacwa albaraka fi اlcilmi albaraka fi اlcumr albaraka inaad ilahi subxana wa taعala mubaarak ya wajacalanii mubaaraka aynama kuntu somayn awsaanii bالصalaaةi والzakaati maa dumtu xaya ya marka barakada wax sahlan ma aha tabaaraka اladii biyadihi اlmulku wa huwa calى kuli shayin qadiir tabaaraka اladii nazla اfurqaana calى cabdihi liyakuuna lcaalamiina nadiira asalkeed halkaas ay ka soo jeedaa la socda ya halkaas ay ka soo jeedaa waayo marka suxuurta in lagu dadaalo waa sidaas marka barakada baab sahlan ma ahan waay xadiidka laba kun boqol iyo kontonaad soo maha ya xadiidkan abu hurayra nbi sal sl miska kan dambe abu hurayra mar waxaa laga wariyey isagoo mawquufa waa kan oo laba kun boqol iyo sideed iyo afartanaad waxaa kaloo la wariyey isagoo marfuuca ah, kan waa boqol iyo sagaal iyo afartanaad isagoo waxaa la wariyey eh, marfuuca ah, kan ka horeeya oo todoba iyo afartanaadna isagoo marfuuc ayaa la wariyey ku kale noo imaan doona asna oo waxaa weeyaan marfuuca ah xadiidka laba kun boqol iyo kontonaad waa xadiis saxiixa halkaa ma gaaran kan hore sooma akrin ya afarti sagaalan joognaa xadiidka laba kun boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala imam ن abarna cmr ibn cali falas wa iqaة xaafid qala xadana axmed sacid اqaطaan wa iqaة habt xuja qala xadana ibn abi leyla mxamed ibn cabdiرaحman bn abi leyla alanصari alkufi wصaduq sayi اxfd can caطا bn abi rabax can abi hurayrata radia allahu taala an an nabi nabig wu sl sl nabig wuxuu yidhi tasaxuru war suxuurta fa fi saxuuri ay ku sugnaatay barakatan baraka xadidka laba kun boqol iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas nt akhbarna cabdilcla ibn wasil ibn cabdilcla alasadi wahiqa qala xadaana yaxa yaxya ibn aadam abu zakariya wahiqat faadilu xaafid can sufyaan athawri ow cuyna sufyaanka wake thawri martabadan thawri askar la socda amir اmؤminin في xadيث can iبn abi layla mحamedki weeyaan can طا can abi هurayرaةa radي الlahu taعala arضa qal wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sl sلم تasaxرu war suxuurta faina fi الsaxuuri ay ku sugnaatay barakata baraka saasuu nabig sal sلم xadiidka laba kun boqol iyo ko iyo kontonaad waa xadيث صaحيixa qala imam abarna زكريa بن yaحyى الsجزي zy saas weyaan wa iqaة xaafid qala xadaثna abu bakr ibn khalaad albahili wa iq qala xadaثna mxamed ibnu fudayl maxamed fudayl ibn غazwan weyn alkufi wa saduq rumiya bتxiyo qala xadaثna yaحya ibn saciid waa ke alqaطaan miya alanصari axsant wa iqaة habt xuja can abi slmة cabdiرaحman wa iqaة faqih can abi hurayraةa radi الlahu taعala an arضa qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yh sl slm tasaxru war suxuurta faina fi saxuuri ay ku sugnaatay barakatan baraka qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan nasaa-i wuxuu yidhi mualifka raximah اllah xadiidu yaxya ibnu saciid haada xadiidkan dambe oo yaxya ibn saciid uu ku jira isnaaduhu xasan sanadkiisa marka rijaal ahaan la fiiriyo waa xasan martaba ahaan ama waa wanaagsan yahay wa huwa isagana munkarun waa munkar yani wax la inkiro wa waxaa la inkiraya waa noo imaan doontaa wa waxaan ka baqaya an yakuuna inuu hada alqaladu qaladu qaladka min moxamed ibn fudayl moxamed ibn fudayl oo yaxya ibn saciid alansaari ka wariyey inuu ka ahaaday ayaan ka baqaya ayuu leeyahay nakaarada xaggee ka imaaday nakaarada waxay ka imaaday kownuhu min riwaayaةi abi salamata can abi hurayra لأnna اlmacruuf anahu min riwaayaةi caطاء can abi hurayra nakaarada waxay ka imaaday ruwaadda intooda badan intaanan ka hayn kan laga wariya yaxya ibn saciid alqaطaan waxay ka wariyeen can caطaa can abi hurayra laakiin wuxuu la imaaday ninka la yidhaahdo yaxya ibn saciid alansaari oo fudayl inuu ka wariyey loo badina maxamed bin fudayl khaladkan inuu ka ahaaday loo badina ilan waa saduuqun rumiya bitashayuc laga baqa eh, in uu muxuu ahay ka dhigay can eh, bedelkii uu ka dhigi lahaa eh, caطaa ibnu abi rabax can abi hurayra wuxuu ka dhigay abi salm bin cabdiraxmaan can abi hurayra cid ku raacsanna ma jirto ninkan muxuu ahaa ku jira wa calayhi marka nakaarada uu sheega waa halkaas nakaarada uu sheegaa munkarkii aad taqaaneen oo ahay mukhaalafatu daciifi liiqa ahay ma ahan kan waa nakaaro oo eh, taqriiban shaad eh, u dhigmi kara wallahu aclam laakiin xadiidka lafdi ahaantiisa habay ama matniga xadiidka wax dhib ah habay yaraatee hawsha u geyseen lama arka xadiidka waa xadiidka taqaanaan sidaa weeyaan xadiidka laba kun boqol iyo amaba waxaan u gudubnaa marka baabka labaatanaad taakhiir الsuxuur suxuurta in dib loo dhigo wadikr alikhtilaaf calىa zir wadikr اkhtilaaf khilaafka sheegitaan la sheega calىa zir zir ibn xwaysh laisku khilaafay fiihi xadiidkaas oo tasaxaru xadiidka ma cafwan xadiid soo socda oo taakhiir suxuurka ah khilaafka laisku khilaafay zir ibn xubaysh caddayn la cadday khilaafka laisku khilafay muxuu yahay khilaafka waxuu yahay alwaqfu wاlwaslu rafcan waqfan marna waxaa weeyaan mowquuf saxaabigii inuu mowquuf ku yahay ayuu soo wariyey marna in nabigeenna calayhi sala slam u gudbay ayuu soo wariyey wax ishkaaloo ku suganna haba yaraata malaha weyaan xadiidka laba kun boqol iyo toban iyo ah, xadiidka laba kun boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiis xasanun alisnaad xadiidkan isagoo marfuuca laakiin ma ansaxay laa yaixu marfuucan laa yasixu marfuucan saas weyaan xadiidka laba kun boqol iyo ko eh, labaiy kontonaad waa xadiid xasan isnaad uu yidhi laakiin marfuuc ahaan kuma ansaxay akhbarna moxamed ibn yaxya ibn ayuub athaqafi wa xaafid qaala anba'ana wakiic ibnu jaraax alru'aasi wa iqatun xaafid qaala xadaana sufyaan athawri can caasim ibn abi najuud waa soo marnay can zir ibni xubaysh alasadi muhadramun iqatun faadil qaala wuxuu yidhi zir qulnaa waxaan ii lixudayfat waxaan ku nidhi aya saacatin saacadeeda saacadeeba tasaxarta aad la saxuuratay maca rasuuli rasuulka jirkiis sala allahu calayh waali waslem saacadda nabiga aad la saxuuratay tay ahayd intay ku beegnayd ay ku aadanayd waay haddii xilligaas ay tan saacadahan kore jiri lahaayeen waxaa la dhihi lahaa afarta iyo barka ayaan amaba toban saac i bar calaa luqatina naxnu toban saac i bar ayaan suxuuran amaba kow iyo toban saac rubac dhiman wamaa ilaa dalik hadda haddii ay noqoto in aan hadda sheegno gormaa la adimaa shanta iyo amaba kow iyo toban saac iyo labaatan ku dhawaad sooma toban iyo sideed meelaha labaatan iyo iyo shan saacadaha qaar asaa qabaa mamayna hada fii riwaayatin ukhra <laughs> riwaayat shee cusmaan waataas marka ya hadda ma soo gaaray adiga sideed toban aan ku ogaa waa iga soo tagtay marka labaatan haddii ay salaada fajar dilaacayso suxuurta u quruxsan mataqaanaan waa la suxurani ugu fiican ya sheekh muuse adiga adiga labada un bay noqoni raggii horaata ma ogtadi she goormaa laga dhigi sheekh muuse toban sac mayd waa hurdaysaa markaasi nin toban sac suxurta gaajo ku qabanaya inaad quractaal rabaa odna oo son uu ku jiro ya shanta haa maa sha allah halkaas waa labaatankaa daqiiq ya sheekh ha konton ayadood inta laga akriyo taqriiban aniga waxaan isleeyahay qofka haddii markii ay ka dhimanta ma nusaa waa badan tahay ka yaraa fiican ka yaraa fiican nusaa waxaa lagu akrin karaa konton ayadood maahan waa laba jusa lagu akrin karaa ragga carab fududa ya a adiga taqriiban markii aadaanka ay ka dhiman toban daqiiqa iska soo luqluqe muxuu ahaa adoo quracday marka salaada laga baxa waa lamid ayada Ah, isku dhow yihiin saasaa qurux badan laakiin ragga qaar qolyaha hadda waa taqaanaa north eastern hadda waa iska dhaafeene eh, soomaalidana kolley gobollada qaarna ka jiraan waa suuragal waxay sameeyaan tiam waxaa jira oo suxuur dad ku kici ya marka waa jabhad budurbaanay soo qaadanayaan waa dhalinyaradii jeegaxirka ahay qaarkood kuwaan sobawarkoa tiimkan cawo dhan way soo jeedayaan marka say u sheekaynayaan amni de noostan amnigaa ka jiri jira hadda dee amni dara ka dhacday imtixaan baa dhacay marka waxay soo qaadaan durbaano marka suxuur suxuur suxuur waxay qaadayaan marka anashiday qaadayaan anashiday qaadayaan albaab kastaay soo marayaan marka qolyahan bambayda maarateen oo markii la jooga munaasabaadka qaada garaaca soo maarkin oo gaardiga tabtaas waa marka lugtooda wax ka yeeraa iyo afkooda wax ka yeeraa iyo durbaantooda ilmihii ay soo maraan way barhayaan ilmaha way sasayaan xaqiiqatan marka waxay bilaabayaan labada iyo barka taqriiban ay bilaabayaan hurdo lama ma jirto cibaada ma jirto kadeed alla kadeed markii ramadaanka u gabagaboobana gabagaboobana ayagoo marka muxuu ah durbaamihi wata ayaa subaxdii muxuu ah ciidda aroortii hore ay kugu soo kalaayaan keena lacagta ya sheekh ha ha ka hor ay muxuu ah ka hor ay marayaan marka laba khasaare isku keendaneen khasaarada koobaad jeebka annaga ay baaranayaan dadka jeebkooda ay baaranayaan ko jaanibka labaadna hurdo iyo cibaado toon lama qabo laa hurda adoo hadda isir bal muxuu ahaa cibaadayso ayaa waxaa weya laga yaaba in lagu mashquuliyo waxaad dhici karta adoo isiri muxuu balladda yara madax dhig marka waa imtixaan waaya marka suxuurta waxaa ugu wanaag badan may hadda taqriiban waa iska gabagabowd wax weyn kama jiraan hadda kafiyo iyo howlo badan annaga north eastern amniga uu ka lumay north eastern north eastern hadda degmooyinkaas north eastern ku yeela amni hadda suxuur suxuur lagu dhaha laga soo gudbay ilaahay ha u soo celiyo xaqiiqatan waa meelahaas yani xaalad adag ay marayaan nabi caadi anahay nasal allah asalama alcaafiya waayahay Eh, isumana roona loomana roona kuwaan soomaalida hadda noodistan ayagana isuma roona loomana roona marka imtixaan baa haysta ilaahay allah loo barya ummada ummaddas muslimiinta meelay joogaanba cudurkii soomaalida ayaa ku dhacay oo taqaanin waaya xadiidka marka muxamed ibnu محamed ibn yaحya ibn ayub aلثaqفي wa ثiqة xaafid qala ambana wakiic qala xadaثna sufyaan can caasim can zir qala wuxuu yihi qultu waxaan ihi xudayfa waxaan ku idhi amaan u idhi aya saacatin saacadeeda saacadeeba tasaxarta ad la saxuuratay maca rasul rasulka aad la saxuurtay sal slm qaala wuxuu yidhi huwa isaga annahaaru maalinimo maaninimo xadiidka laakiin isagoo marfuuc ma ansaxayo ilaa ana shamsa laakiin eh, qoraxda eh, lam taluc mayna dhalanin oo budso mayna dhihin saas ayuu leeyahay xadiidkan waa xadiid mushkil ah. ya mushkil aahaar alimaam axaawi xitaa uu kusoo qaatay mushkil wa haddii horta daciif nagala dhaho oo xagga nagala dhiga waa fududaan dhib maba jireen badan laakiin <laughs> aad waa loogu dhiiran waaya isagoo marka eh, culimada qaar waxay leeyihiin arrinkan waxay ahayd intay soo degin fakuluu washrabuu xataa yatabayan lakum alkhayط اlabyad min alkhayط اlaswad intay soo degin ay ahayd qaarna waxay leeyiin waa mansuukh waa la nasakhay saasay ahayd qaarna waxay leeyihiin shamsiga la sheega waa fajrkii shamsiga la sheega ya waa fajrkii nahaarka uu sheegaan waxaa weeyaan waa fajarkii soo dhawaaday saas ay leeyihiin adeer luuqay geliyeen marka eh, sida laakiin ugu dhowaanta badan xadiidka in horta uusan marfuucnimo ku ansixin haddii xadiidka marfuuca nabigaan loo kor yeelina calayhi salaatu salaam axaadiista badnayd oo muxuu ahaa iyo aayadda qur-aanka ahayd ayuu ka hor imaanaya wa caleyhi daaqadda laga rid mawquuf daaqadda laga tuuru noqonaya haddii calى alfard in un laqluqluuqo oo sixadiisa un la soo dhaweysta ay noqotona mawquuf waa axaadiistan kale oo tirada badan oo nabigeena ka sugan salى الlaه alay slam iyo aayadda qur-aanka ahayd ayaa waxaa weeyaan lagu tirtiray asaga ayaa la dhihi karaa laakiin hadal dheer ayaa ku jira ilaa muxuu ahaa lagu daray axaadiis mushkilka ah lagu dara waayahay xadidka laba kun boqol iyo saddex iy kontonaad waa xadid saxix isnaada qala imam nas nt abarna maxamed bashaar bundar qaala xaddaana moxamed waa gundar qaala xadaana shucba waa imaamkii an adiy cadiy ibnu haabit alansaari اkuufi waa iqa qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay zir xubaysh aan ka maqlay raximah اllah waraxima jamiic ruwaat qala wuxu yhi tasaxartu waxaan la suxuurtay maa xudayfa aan la suxuurtay uma kharajna waxaan u baxay ila salaati aan u baxnay falamaa goortii atayna an nimid almasjid masjidka sallayna waan tukanay rakcatayn ayaan tukanay waqiimat salaatu salaada ee alla qima walaysa baynahuma intaan uma dhexayn ilaa hunayhatan wax yar wax yar unba u dhexay haddii daqiiqadaha la aqooni laha waxaa leedaha toban daqiiq ama shan daqiiq ama toddoba daqiiq laakiin daqiiqadaha lama aqooni wax yar unba u dhexeey in yar wa yumkinu aladii qablahu saasuu soo qoray kasoo xadiidka laba kun boqol iyo toban iyo afar iyo kontonaad ah laba kun boqol iyo ka gudubni marka qadru maa bayna الsuxuuri wamaa bayna salaaة اfajr baabu qadri maa shay qadarkiisa ayuu baabkan u baab yahay bayna ama maadaas wakti baabu qadri maa wakti qadarkiisa ayuu baabkan u baab yahay bayna suxuuri suxuurta udhexaysa iyo wa bayna salaati subx salaad subax inta udhexaysa waa inta hadda xaaji cumar u lahaa ma toban iyo shan daqiiq ana ana an lahaa toban daqiiqa miya xageen ka dhignaa ya xadiidan ka boode Ah, xadiidka laba kun boqol iyo konton iyo afar waa xadii saxi isnaada qaala imam nas abarna amr cumar camr ibn cali falasda wa iqatun xaafid qala xadana moxamed ibn fudayl ibnu ghaswan wa saduqun caarifu bi caarif rumiya bitashayuc qaala xadaana abu yacfuur abu yacfuurka cabdiraxmaan ibnu cubayd ayaa la yihahda waa iqa qaala xadaana ibraahim ibraahim ibnu yaziid الnakci waa iqatun habt an sila ibn zufar alcabsi الكوفي وتاaبعي كبير ثقة جليل قال وuu yihi سلا بن زفر تسحرت waxaa la socrtay مع xudayفة ayaan la socurtay ثuma khaليna waxaan u baxnay ilى masجid ayaan u baxnay faصalayna rakcatayn ayaan tukanay rakcatay الفجri labada rakco فجرka ayaan tukanay ثuma uqiimat الصلاaة salaada ayaa la aqimay faصalayna waan tukanay marka xadiidkaas hore oo waxaa weeyaan caasim iبن abi najuud uu soo wariyey oo annahaar uu yidhi waxaa weeyaan caasim in kasta ood imaam fi الqراءaat yahay laakinahu waa saduuqu sayi اxifdi waa yahim ninkan oo cadi ahna waad ujeedaana waa iqa marka usuushii iyo nusuustii kitaabkii sunnadana isaga ayaa waafaqsan calayhi marka tiis ayaan qaadanaynaa oo waxaa weeyaan xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyad min alkhayط اlaswad marka ragga qaar oo daahiriyiinta daahiriya اcasri ayaa mararka qaar xadiidkan camalay dhab leeyihin ay ku dhegayaan markaasaa keekanka iyo murunka dhaca salaada fajr kadib ayaa la suxurna ay la soo taagan yihin qaar halkaa aynu dhehen xaqiiqatan salaada fajr kadib aa la suxurnani xadiidkan camal dhab lagu dhihi nusuustii asalkayd iyo xaggeen ya ijmaaca ummadda ayay ka baxayaan o ka darabaxayaan xadiidkoo lafdigiis oo mushkil ah oo culimada ay mushkil axaadiis ah, mushkil ay uga hadleen kutubaha laga alifin lagu dar halkaasuu qofku dhegi wuxuu kule waa kan soo ma jeed waxaad sheegi waa kan farta kugu fiiq waa kan soo ma jeed midnahadlaad majadid war sheekh saa maaha may xadii may horta mise maaha khalaas waxaan soo xasuusta qolyihii dhihi jiray mas'aladan kitaabaan ku arkay kitaab kitaabaan ku arkay kulla shay maktuub ma wax muctamada wax sixraa qoran xataa dayribiga ima ashalfarag ma taqaanaa raggii ku dhaawan jiray hadda meshu joogaan filaya ku qaraaban jiray dayribiga kitaab waa sixir oo af carabi ah macashalfaragana waa lamid waa sixir oo af carabi ah oo kutubii lagu dhaawi jiray waa taqaanaa marka kuwaas kitaabay ku taalla horunta kitaabay ku taala lakin wax walba oo maktuuba oo qoran ma xadiid iyo iyo ayad qur-aanha ah oo nasa laga qaadanay inta jeer oo kolleyba lagugu dhahay kitaabay ku taallaa ma yara ya baybalka hadda af carabi ku qoranyi kitaabay ku taala meel baybalka af carabi ku qoran intaas ulaeg ma aragteen hadda waad ka helaysaan <laughs> googlka kitaab waad ku qoranyi marka la soo istaag ma soconaysa lidaalika waad aragtay dadka qaar nin baa soo fadhiisana markaasuu sii dayni waxu dhan la yaabto qaraa'ib qaala rasul lahi sal slam qaala rasul lah sal slm qaala rasul lahi sal slm hal xadii ana kuma jiro kulligood oo wada alis waa hal shay kama jiro markaad la kitaaba ku taala soo jeed kitaaba ku taala an imtiaan baana hayst waay boqol iyo toban iyo afartan aqaana kaama akrisanay ka adag wa waxa lgu shee raallih kitaabay ku taala anim yaa ku qoray waaya lidalika alimaam الshaafiعي wuxuu wuxuu yidhi maa maaraytu jaahila ilaa galabanii weligey nin jaahil ah oo masalada aan ka hadlayna jaahilka ah lama doodin ilaa wuu iga adkaadaa wuu ka adkaani waaan soo ma xadii ma qaala rasul so mesha kuma qorna maxaad sheegi marka ninkii yidhi muxuu ahaa inta wadaadkii caamiga ahaa oona sheekhnimada madax u duubnay inta u imaaday kadibna wuuuakrina dhegeysan waay kadibna y ninkan waa caama kadibna la yidhi berri aan kala baxna laisoo imaaday ragna la soo heshiiyey ula iyo wax u dhiibay markaasuu yidhi ilaahay soo musan iyo qulwal ninka saddex su-aalaan weydiin hadduu nacam nacam nacam iska daba dhahaye howlaha laga qabta markaasaa wuxuu yidhi ilaahay subxaana watacaala soo qul huwa allaahu axadun muusan dhihin haa allaahu samadna alla sooma dhihin haa lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad alla sooma dhihin war ninka waxaad ka fiirinaysaan wadaadka dhangadu baa loo qaatay baa la qandicay cimaamaddin waa laga tuuray bas big baa la fiiji yaa sheekh maya noo sheeg haddii aad taqaano xaaj yaa sheekh hay gaalkacay kow reebada guma ogtahay ragnimo ku dhamaatay a marka waa qiso dhacday oo la yaqaan alcumuum marka waxaan kala jeedaa ninka jaahilka marka weligaa kama adkaan karti duub weynu ku duubani dhowr xabo caamo ayuu rigaysani kuwa yarna way u yara jimatuurayaan bes caalim kastoo tahay u xirnayd marka marka waay ubaahan waxaad u baahanayaa raggaas orta waay u bahan idin sheegaan ninaa idinkii sheegan jira mataqaanaan oo yamaniga ahaa oo reerkooda a nin haystay jaahil ah oo intuu mimbar ka istaaga kadib dhihi jiray yaa bani fulan man acطaa shaykahu falahu jamalan falahu اljanna waman acطaa shaykahu shaykahu taysan aw ma micza falahu اljanna waman acطaa shaykahu da'nan falahu اljanna ninka dhihi jiray ma xasuustaan khudbayna intuu istaagaya wax kale ma yaqaana intaas u sheegi madax usoo duubanay mishla soo xehanaya kadibna jannadaasuu qaybinaya wiil yaraa marka abarbaarayoo kadibna wuxuu aaday ashar asharna waa beriga aad in horeyd intuu jamaal cabdinaasir iyo raggaas ay kharibin ka horay ahayd meelnool ahayd marka meeshuu tagay cilmigii ka soo dhalgay asharna waxay ahaan jirtay markuu qofka shan sano cilmiga soo dhigta sanadka lixaad ama sanadka shanaad wuxuu u joogi jiray fanni dacwa in la soo bara iyo aadaabta dadka sida loola tacaamulo alla bari jiray wiilka marka markuu cilmiga labadgebe ka keenay afar sana meesha aad joogay kuwaas wa kufilan uu soo qaatay ayuu soo dayey sanadkii aadaabta uusan sugin uu soo orday wuxuu imaaday magaaladii ninkii khudbad u taagan yaa bani fulan man acda shaykhahu jamalan falow ljana waman naaqatan falow ljana akaad alla taagan markaas celin wa markaasu yaa jaahil war meesha ka soo dankaarlaa kugu ride jaahil baatahay waxaad ummaddaa ku log <laughs> ilaahay saasuu yidhi subxana wa tacala rasuulka saasuu yidhi war xadiistu waata fiqiga waa kaas cilmiga waa kaan waxaan haggay ku qoran yihiin markaasuu yidhi yaa bani fulan maxaad ka eegeysaan canuga edabta aan lahayn waa la qabtay wiilkii lug iyo gacan iyo madax iyo meel loo reeb lama ark meel walba saasaa loo jujubiyey meelaasaa la dhigay sanawaadu marka sariir saarna alla alla wixii lihi jir iska aha kadibna markii aad soo kacay intaad jiif markuu fikiray waxa ku dhacay sanadkii uu ka soo tagay aadaabtii ayuu soo xasuustay isagoo burbuura marka oo dhinac u socda oo dhowr sana sariir saarnay ayuu qaahiri halka ku noqday meeshuu tagay aru tagay sheekhi tag warka aggeed aadid saasay ugu dhacday sanad kamilo meesha ku hayay waxba uma jawaabin sanadu sheekhiisa meesha ku hayay muxuu aha aadaabta dacwada loo guta iyo cilmiga sida loo faafiy wii ayuu soo baray kadibna wuxuu yidhi soo bax marka aniga ayaa tabiiq weliba isagoo tabiiqan muxuu ahaan ku geyni waxaa noo sheegay sheekhuna sheekh taali xajaar inuu nool yahan filaya waa nin koley da u ahay siddeetan jir sacadan koley bu dhaaf sagaas jir buu gaaray marka waa nin murabi aan dhinac cadayn kadibna meeshii ayuu la imaaday wadaadkiiyo duubkiisa uu taagan yahay man acطaa sheekh jabna falow jana waman acطaa sheekh qarama falow jana lah ayuu imaaday markaasuu si edabla u fadhiistay waa taqaana masaaridina dee waa niman bar weyno cadaan badan oo qurux badan oo mashlaxaas duubkaas ashariga marka isku taagaan baalki yaraan cabaayada isku taagaan waaba maraa'ig socoto baad umalinaysaa haddii ay khaasatan reetuula u tagaan berigi horena dee garkooda waa garay lahaan jireen oo gadaal damay ay jafeen mooyeen berigi hore gar ay lahaan jireen meeshuu imaaday sheekhi meeshuu muxuu ahaa dhegaystay khudbadii geeli inuu bixin kala ma aqaana uu ku yaboohay markuu dhameeyey ayuu ninkii masriga soo istaagay isagoo haybaddii iyo waxay ka muuqdaan sheekhiio marka mixraabka fadhiya ayuu u imaaday madaxu ka dhunkaday carabtana qofkii madax laga dhunkado qof waalida ah iyo qof caalim madax laga dhunkadaa aad baa runtii qofka aad loo ixtiraama ka dhunkaday markaasuu usoo joostay markaasuu yidhi war reer bani fulano miyaa taqaanaa ninkan adduunkiia idinka nasiib badan cid idinka nasiib badan lama arka ma ninkan caalimkaa oo noocan oo caaqilka oo xikmadda badan ayaa idinka dhashay uu wada wuu ammaanay masaaridina doo taqaana waa sixir weligay bashar ka fasaaxo badan canuga yar uu gadanaya markuu ammaanay od wadaad kala badbatay wuxuu yidhi sheekh kelimo yar ma dhihi karaa kelimo yar ma tuuran karaa markaasuu yidhi kun kelima tuura jawaaba boqorkii meeshuu istaagay faasmacahum maa lam yasmacuhum walaa abaahum ayaga iyo abbayaalkood wax weligood xataa ay ku riyoonin oo aayaadkii iyo axaadiista nabigeena sal slam iyo diintii saxdahayd meel oomana roob ku da'wa markaasa hal mar dadka oo hil ilaa dadkii ay ishilmaamaan oo nin ninka raqab uusan jirin markaasuu yidhi yaa bari fulaan man ninkii rabaa inuu marka u aargudo wiilkii yaraayo burbuurka ahay ayuu inuu aargudo rabaa wuxuu yidhi yaa bani fulaan ninka marka la yidhaha kuwa ayaga canugiisa gowrac uu gowracaya heerkaas markaasuu yidhi ya bani fulaan man qaطaca شhacraة min ra'si shaykhihi aw lixyatihi fala ma garatee sheekhiisii oo halkaa fadhiyey qofkii madaxiisa hal tinna ka gooy ama hal garkiisa muxuu ahaa hal tin ka gooy janno ayuu gelaya waa sheekhi marka maskin u buuxa maa la samayn marka waa loo imaado dadku alla tif marka saasa lo <laughs> axmad waa la maray nink sidaa lagu maray ninki sidaa lagu maray khalaas ninkaan ma nool laba taal khalaas bukaday markaas saasaa dacwada loo fulaya agu marka mararka qaar waxay u baahanaysaa bahasha tab iyo sancay u baahanaysaa in unkaasun loo isticmaala mooyane kuwa marka noocaas oo badan ayaa meele fadhiyo oo hadda ilaahay soo qolo wallahu muslin haa allahu allahu samad lam yalid nacam warninkaa la qabta boqolaal noocaas ah marka ah kabtaasay ku dhacday ninkaas kan soomaaliga iyo midkan yemaniga waa isku nooco marka ficlan mararka qaar waxaasaa ku hor istaagi waxaad u baahanaysaa marka xikmadda ninkaas masaarida ah ayaad u baahanaysaa oo marka raggaas timaha looga tifo waaya waxaan u gudbaynaa marka qadru maa bayna الsuxuuri wa bayna salaati الصubx xadiidka laba kun boqol iyo konton iyo shanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasai aleh ramat lah halkaas oma joogno abarana isxaaq ibn ibrahim alxandali qaala xadaana wakiic qaala xadaana hishaam ibn abi cabdilaahi adistawai weyaan waa iqatun rumiya biاlqadr can qataada can anas can zayd ibni haabitin radia allahu taala ada qal zayd tasaxarna waan suxuurnay maca rasuuli an la suxurna sal slm uma qumna ila salaat salaada ayaan u istaagnay qultu waxaan idhi kam kaana baynahuma intee udhexaysa salaada iyo suxuurta inte udhexaysa qala wuxu qadru maa yaqra'u alrajulu khamsiina aaya intuu qofka konton aayadood ka akhriyo khamsiin aaya suuradeewa alaaثiin aaya waa suurat almulk oo cadaaba qabriga laiskaga badbaadiyey siduu nabigana sheegay sal slm waxaad ku dartaa marka suurad ku dar alqalam labadaas suuradood isku daray miqaay kugu qaadani miqaay qaadanaysaa ninka carab culus meea qaadani toban daqiiqa badan hadaar toban xataa kuma dhawo intaasaa udhexayso yidhi marka xaaji waa an iyo tobankaad hoose u dhacday tayda lagu dhawi <laughs> ya hataa toban baa ka hoos martay sheekh cabdilaxid wuxuu leeya waa ninka carabka culus waa toddoba daqiiq ule meelahaas iyo meelaha un aan ka fogeyn ya ya sheekhi isku darkooda suurat اlqalm miiqa konton iyo laba ayadood ayadaha laakin waa ayado yar ya wاlmursalaat ayadana saas miya konton ayadood sooma wاlmursalaat marka ayada waxay noqonaysaaba saddex daqiiq ama ay noqonaysaa marka waa is saaran yihiin wa lidalika marka aan dhahnay markay toban daqiiqa dhimanta ka istaag waa wax qurux badan insha allah waaya xadiidka laba kun boqol iyo todoba iy kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam s abarna abulashcaf axmed eh, ibn miqdaam alcijli waa saduuq qala xadaana khaalid ibnu xaari alhujaymi waa iqat tabt qala xadaana saciid ibn abi caruba waa albasri waa iqa can qataada can anasin radi allahu ta an arda qala an anas bin malik tasaxara rasuula nabiga lagu suxurtay sal slm wazayd ibnu thaabit ay suxurteen uma qaamahu istaageen fadakhala way galeen fii salaati subx ay galeen faqulna waxaan idhi lianas waxaan ku nidhi kam kaana bayna faraaqihima kabixitaankooda iyo duuulihima kabixitaanka ka baxayaan oy dhammaynayaan suxuurti iyo duuulihima gelitaankooda fi salaati inta udhexayse qaala wuxuu yidhi qadru maa yaqra'u intuu akhriya qadarkeed alinsaanu qofka khamsiina aayatan konton ayadood ay udheaysay sidaa weyaan xadiian ka boodi miya keen ka boodi kontan iyo lixan ka boodi miya badbooditaanka waa dha xadiidka laba kun boqol iyo kontan iyo lixaad waa xadiid saxiixa qala imam abarna ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waa iqa qaala xaddaana khaalid ibn xaat hujaym waa iqatun dabt qaala xaddaana hishaam dastawa wey qaala xaddaana qataada can anas ibni maliki can zayd ibni haabit xadiidkii waxaan soo marnay dikr ikhtilaafi hishaam wasaciid calaa qataada baabka ma ayna sheegna mayna waan ka gudubni saas sooma baabka laba iyo labaatanaad waxaa weeyaan dikru dikru ikhtilaafi hishaam wa saciid calaa qataada fiih khilaafka ay iskhilaafeen hishaam adastawaa'i iyo saciid ibna abi caruuba labadooda ay isku khilaafeen calaa qataada qataada fiihi xadiidkaas oo suxuurta wakhtigeeda ay isku khilaafeen se ay iskugu khilaafeen mid wuxuu ka dhigay min musnadi anas inuu anasnabay ka wariy ayuu ka dhigay midna wuxuu ka dhigay bimusnad zayd ibn haabit ayuu ka dhigay intaas waa khilaafka lagu sheego inta iyada khilaafkan wax ishkaal oo ku sugan malaha kana waa laga warin karaa kan waa laga warin kara wax ishkaala malaha waayo xadiidka laba kun boqol iyo konton iyo toddobaad waan akhrinay soo ma waxaan u boodayna marka dikr alikhtilaaf calaa sulaymaan ibni mihraan acmash khilaafka laisku khilaafay sheegitaan la sheega fii xadiidi caaishata caaisha xadiidkeeda fii taakhiiri suxuur suxuurta dabicitaankeeda iyo wakhtilaafi alfaadihim alfaadooda ay ku wariyeen khilaafka iskhilaafsanta laakiin waxaa laga hadla waa eh, takhiir asuxuur ishkaal ma lahan ikhtilaafka lagu sheega waxaa weeyaan alfaadiyoo kala duwan un sidaa weyaan wax dhibaata oo weyn meesha ma yeelaan xadidka laba kun boqol iyo siddeed kontonaad waa xadid saxiixa qala alimam nasa alm akhbarna moxamed ibn cabdilcala asancaani wa iqatu qala xaddatna khaalid qala xaddatna shucba can sulaymaan ibn mhan alkahidi wa acmash iqatu eh, habt can khayثama ibn cabdiرaحman ibn aljucfi alkufi wa iqa can abi caطiya malik ibn caamir iqa wey abu caطiyahaas qala wuxu qultu waxaan ihi caishat waxaan ku yidhi fiinaa annaga gudaheenna amaba dhexdeenna waxaa ku sugnaaday oo jooga rajulan laba nin ayaa joogaan oo min asxaabi anabi nabiga saxabadiis kamid sal slm ayaan wada deganah meel wada joognaa labadaas axaduhumaa midkood yucajilu alifطaar wa yuakhiru الsuxuur yucajil wuxuu dejiyaa midkood alifطaara afurka ayuu dedejiyaa markay qoraxda adaba uu afuri wa suxuur suxuurtana dib uu dhigaa walaakharu kan labaadna yuakhiru aliftaar afuritaanka ayuu dib dhigaa wayucajilu suxuur suxuurtana xilli hore ayuu suxuurtaa qaalat waxay tihi ayuhumaa koodeeba alladii kii ahaada yucajilu mid dejiya aliftaara afuritaanka wayucajilu wayuakhiru dib u dhiga asuxuura suxuurta qultu waxaan ihi cabdullah ibn mascuud weeyaan ninkaas ninka afurkana deg deg u afuri markay qoraxda dhacdaba suxuurtana dib u dhiga ilaa fajarku ka soo waa ninkee cabdullahi bn scuud qaalat waxay tihi haakada sidaas baad kaar ahaaday rasul rasul sl sl sn mid sameeya waa waxuu nabiga samayn jiray arrinkaas aga cabdullahi bn mascuud marka dariiqaas ayuu mari jiray xadiid laba kun boqol iyo sagaali kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas ala abana mxamed bashaar wbundar qala xadana cbdiraxman mahdi waa imamka qala xadana sufyaan athawri can acmash can khaysama can abi caiya an qaala wuxuu yidhi abu caiya qultu waxaan u idhi licaishata waxaan u idhi fiina rajulaan lamina baan dhex jooga axaduma midkood yucajilu iftaar afurka yuu dadejiyaa wayuahiru suxuur suxuurtan dib u dhiga walaakhirun labaan yuahiru alfira afurka ayuu muxuu ahaa dib u dhiga wayucajilu suxuur suxuurtana uu soo dadejiyaa qaalat waxay tiri ayuhumaa koodeeba alladii kii ahaada yucajilu mid dadejiya aliftaar afurka wayuahiru suxuur suxuurtan dib uhiga qultu waxaan abdullahi bn mascuud weeyaan qaalat waxay tihi haakadaa sidaas bad kaana ahaaday rasul lah sal slm yasnacu mid sameeyo marka in suxuurta dib loo dhigo afurkana la dadejiyo laakiin qoraxda inay dhacdo la hubsado waa hadyiga nabigeena sal sl xadidka laba kun boqol iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qala aimam nas abarna mxamed axmed ibnu sulayman aruhawi wa iqa qala xadaثna xusein ibnu cali ibnu alwaliid aljucfi wa iqatu dabt can zaa'id ibni qudamata wa iqatu suniyu weeyaan can acmash waa imaamkii sulayman bn mihran can cumaara ibn cumayr ataymi mis atamimi waay iqatu dabt can abi caطiyata qala wuxuu yhi abu caطiya dakhaltu waxaan u galay ana anigo masruuq ibn ajdac oo iqa ah an caaishata aan u galnay radia allahu taala ardaha qaalat waay tir faqala wuxuu yidhi lahaa masruuq wuxuu ku yidhi rajulaan laba nin baa oo min asxaabi rasul rasulka saxabadiis kilaama midkood laa ya'luu can ilkhayri khayr kama gaabinayo laba nin oo saabada saxaabada nabigeena ka mid a oon khayrna ka gaabinin axaduhuma midkood yuakhiru salaata salaada ayuu dib u dhigaa maqhrib iyo walfitra afurka walaakharu kan kalena yucajilu asalaat salaad ayuu dadejiyaa maqhribka walfitra afurka qaalat caaishatu waxay tihi ayuhumaa koodayba alladii kii ahday yucajilu mid deji asalaat salaad walfitra afurka qaala masruuq masruuq wuxuu yidhi cabdullahi ibnu mascuud weeyaan faqaalat caaishatu waxay tihi umuna caaisha radi allah tn ardaha umlmuminiin haakada sidaa ba kaana had yasnacu mid sameeya rasuulu llaahi sala allahu calayhi waali wasalam dariiqa nabigeena saas ayuu ahaa saas ayay ku tiri xadiidka laba kun boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas alay abarna hanaad ibnu sari abu sari wa iqatun tabt can abi mucaawiyata moxamed ibni khaasim adariir weeyaan waa iqa can acmash can cumaara ibni cumayr an abi caiyata qala wuxu yih abu caiya dahaltu waan galay ana anigo masruuqun calaa aishata aan allahu ta ardaha faqulna allah waxaan u nidhi yaa uma almu'miniin mu'miniinta hooyadadi rajulaan laba nin oo min asaabi min asxaabi muxamedin nabi moxamed ala sl saxabadiis ka mid a axaduhuma midkood yucajilu aliftaar afurka ayuu dedejiyaa wayucajilu asala salaadana wuu dejiyaa walaaharu kan labaadna yuakhiru iftaar afurka ayuu dib u dhigaa wayuakhiru asala salaadana dib u dhigaa faqaalat waxay tihi ayuhumaa koodeebaa yucajilu iftaar afurka dadajiyo wayucajilu salaad salaadana dadajiyo qolnaa waxaan yidhi cabdullaahi ibnu mascuud qaala masruuq u ahaa mogta qulna ayuu mid kale yidhi waa alfaadii kala dugneed qaalat waxay tihi caaisha haakadaa sidaad baad kaana ahaaday yasnac mid sameeya rasuula rasulka sal slm walakharu kan labaadna abu muusa alashcari weeyaan radia allahu tacala an ardah wa cabdullahi bni qays laqad uutiita mizmaaran min mazaamiira ali dawuud ninka la yidhi fadl suxuur suxuurta fadliga leeda ayuu baabkan baab yahay waxaa ku filan barako badan inay leedahay xadiidka laba kun boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas almt abarna isxaaq ibnu mansuur alkawsaj almarwsi waa iqatun tabt qaala xada anba'ana cabdiraxmaan imahdi qaala xadaanaa shucba can cabdilxamiid cabdilxamiid ibnu dinaar waa saaxib azayaadi waa iqa qaala samictu waxaan ka bn xaari almaqzuumi adiisagoo ka waramay an rajuli min asxaabi nabi nabig saxabis ka mid sal slm saxaabada in rajul la yidhahdo saxaabada ka mida ah dhib ma lahan kulluhum cuduul falaa taduru jahaalatuhu maadaama annahu saxaabi radia allahu can jamiic laqad radia allahu can muminiin radia allahu canhum waraduu canhu maa taqaanaa raggaas qaala wuxuu yidhi ninkaas saxaabada nabigeena ka mida ah, dahaltu waxaan u galay cala nabi ayalo gala sal slm wahuwa nabigeena yatasaxaru suxuurani faqaala nabigeena wuxuu yidhi inahaa suxuurta barakatun waa baraka acطaakum اllaahu alla weyne uu idin siiyey iyaha iyada falaa tadacuuhu war haka tegina haka tegina suxuurta ayuu nabig yidhi sal slm kuwa qolyaha qurinan oo cashada suxuur ka dhiganaan has amarka nabigeena ay khilaafeen dacwatu asaxuur baabu dacwat suxuur asaxuur saxuurta in laisugu yeer ayuu baabkan u baab yahay oo la wakaalihii suxuurta qolyihii marka durbaanaha watay <laughs> so laga yaab inay qiil meeshan ka raadsadaan aan fiirin xadiidka laba kun boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai akhbarna shucayb ibnu yuusuf shucayb ibnu yuusuf abu camr abu cumar annasaa-i waa iqatun saaxibu xadiid basriyun taan u yidhi basriyun maaragtaan meshan ay ku taalo basriyun taas in la hubiyo maxay ninka nasaa'iga inuu reer basra noqday sunan kubraana kuma taalo taraajimta kale oo muxua rag u tarjamayna kuma taalo arrinkan waxaa caddeeyey alimaam saaxiba dakhiirat lcuqba raximah ullah raxmatan waasica qaala wuxuu yidhi طabcan ninkaas waxaa weeyaan waثiqaة صاحب xadiiث qala wuxuu yidhi xadaثna cabdiرaحmaan ibn mahdi can mucaawiya ibn صaalح الحضرمي wya وصدوq له أwهاm عن يuنس بن سyف الكلاacي الحمصي wa ثقة عن الحارث بن زياد الشامي waa lyn xadيiث xadiiثkiisa waa aad uma xoog badna nabiga yadcuu uu u yeera ila saxuuri dadku ugu yeera fii shahri ramadaan wa qala wuxuu yidhi halumuu war u kaaliya ila alhadaa hada u kaaliya almubaaraka ee barakaysan yani suxuurta ayaa qada lagu magacaaba sida noo imaan doonta nabigan marka dadka intuu u sameeyey suxuur ayuu ugu yeeri jiray halkan shee garweyne caleyh raxmatullah halkan suxuurta keeni jiray sigsigiska oo dadka dhan markii tahajudka laga bax la wada suxuuran jiray beryahan ma la keena dad baa adi wax yaryar keena ya la keenaa maa sha allah alayhi raxmat اllah wa jamiic amwaati اmuslimiin baabu tasmiyat asaxuur saxuurta in loo magacaabo hadaan hada waa la dhihi karaa waa soo marnay xadiidka laba kun boqol iyo afar iyo lixdanaad waa saxiix isnaad qaala aimamu nas l abarna swayd ibn nasr almarwsi qaala xambana cabdullah ibn mubaarak can baqiya ibn waliid saduuqan kaiiru tadiis can ducafaa axaadiiu baqiya qaala wuxuu yidhi akhbarnii baxiir ayaa ii warramay ibnu sacd alximsi waa iqatu dabt can khaalid ibn mdaan macdaan alkalaaci wa iqaة caabid yursil kaiira can miqdaam ibn macdi yakrib صaxaabi weyaan can nebi wuxuu ku ry sl slm radia allahu can almiqdaam qaala nabigan wuxuu yidhi alayh slat slam calaykum waxaad laasimtaan bigadaa'i الsuxuur qadada suxuurta ah waa suxuur ya ismu ficil wey calaykum waad garanaysaan fainahu shaniye fainahu isaga cafwana huwa isaga alhadaa waa qada almubaarak ee barakaysan xadidka laba kun boqol iyo شhan iyo lixdanaad una dambeya cashirkeena caawa in sha allah tabaaraka watacaala waa xadiid صaxiixa qala imam abarna cmr bn cali falas qala xadaثana cabdiرaحman qala xadaثana sufyaan can hawr hawr ibn yaziid alximsi weeyaan waa iqaة tabt rumiya biاlqadr can khaalid ibn macdan qaala wuxuu yihi qaala rasul lah mujadan waa mursal waa mursal ma arkaysaan kii hore mxu marfuuckan waa mursal muxuu saxiix ku noqday wuxuu ku noqday xadiidka hore ayuu ku ansaxay weyaan maadaama isku lafdi ay yihiin qaala rasul wu sl rajulin wuxuu ku yidhi haluma u kaalay ila alghadaaءi اlmubaarak u kaalay yacni asaxuura ayuu ula jeeda nabigeena salى اllahu عalayhi waali waslem hada wallahu aclam wslى اllah wslm calى abdi rasuuli mustaفaa